الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay xukunkii waajibka gaaraan waxaynu haynay waajib iyo faral ma isku mid baa mise maaha markaa jumhuurtu maacadda cadda alxanafiya waxay ku tegeen inay isku mid yihiin axnaabtana waxay ku tegeen inay kala wax yihiin oo ay iskhilaafsan yihiin marka xanafiyadu waxay eegeen daliilkan uu ku laasimayo ficilku markaasay waajib iyo faral ka soo saareen halkaa jumhuurkuna waxay eegeen ficilku inuu laasim mukallafka ku yahay iyagoo aan eegin daliilkiisa dhinac qatci iyo dhinac danitoona aan ka eegin markaa may kala saarin ayagu waajib iyo faral walihaada alfarqi walihaada alfarqi faraqan waxaa u sugnaaday aharu raadkiisa ayaa u sugnaaday cinda alxanafiya xanafiyada agtooda fa ina lusuuma lusuumka fi lwaajibi waajibka lusuumkiisu aqalu waa ka yar yahay minhu lusuumka fi lfardi faralka lusuumkiisa uu ka yariyey wa min halkaa iyo arrinkaa inagoo ka duulayna fa ina ciqaaba tarki alwaajib ciqaabta ka tegitaanka ciqaaba tarki lwaajib ciqaabta ka tegitaanka waajibku adnaa way ka hoosaysaa min ciqaabi tarki alfardi farilka ka tegitaankiisa ciqaabtiisa way ka hoosaysaa kamaa anna munkira alfardi sida ka faralka diidaaba yakfuruhu u gaaloobayo wamunkira alwaajibi wa ana munkira alwaajibi waajiba ka diiday in laa yakfuru aanu u gaaloobaynin waxa uu leeyahay sheekhu xanafiyada agteeda yacni isweydaarinta ay isweydaariyeen ay wax ku kala sheegeen asar iyo raad iyo midha iyo sabara ayaa ka soo baxaysa oo waxa weeye labadii mid waliba shay laasima ha ahaado oo laga maarmaan u ah qofkan mukallafkaahi inuu la yimaado haddana lusuumka iyo laga maarmaannimada uu ku laasimay lusuumka waajibka ayaa ka yarka faralka oo maadaama faralku daliil qadciya uu ku sugmay dee lusuumkiisa iyo laasimitaankiisa iyo laga lagamaarmaannimadiisu way ka adag tahay tawaajibka oo labada waxaa lusuumkiisu adag yahay ka faralka lusuumka waajibkuna waa hooseeyaa maxaa taana ka soo baxay ciqaabta ka dhalanaysa waajibka tegitaankii wuu ka hooseeyaa ciqaabta ka dhalanaysa faralka tegiddii oo isku ciqaab noqon maayaan bay leeyihiin waxaa kaloo yidhaahdeen qofka faralka diidaa waa gaaloobayaa shay daliil ku sugmay qaci oo sugnaanshihiisa iyo dalaaladiisu ay qadci tahay shayga ku sugmay qofka diidaa waa gaaloobayaa laakiin waajibka diida ma gaaloobaya bay yidhaahdeen macnaha kala saarka ay farad iyo waajib kala saareenna arrimahaas ayay ka ratibeen walihaada alfarq faraqa waxa u sugnaaday aharuu raadkiisa ayaa u sugnaaday cinda alxanafiya raadkiisa ayuu leeyahay xanafiye agtooda maxaa yeele fa ina luzuuma lusuumka fi lwaajibi waajibka ku suganuu laasimayo laga maarmaanuu u noqonayo aqallu lusuumkaasi waa ka yar yahay minhu yacni waa kaga yaryahay lusuumka fi lfardi faralka lusuumkiisa wuu ka yaryahay lusuumka waajibka iyo laga maarmaannimadiisu oo masalan waxay dhahdaan haddii uu faral ka tago camalku waa buraya oo masalan waxay hadduu rukuuc ama sujuud oo kale uu ka tago dimadiisi baa barayaaso ku noqdo mooya lakiin hadduu waajib ka tago camalkii saxiix buu noqonayaa laakiin naaqiso icaado ayuunbaa lagu leeyahay haddii aanu ku noqona dimadiisu beri ayay noqonaysaa isagoo dambaabaya oo masalan waxay yidhaahdaan in qur-aan la akhriyo salaada dhexdeeda waa faral waayo aayad qur-aan ayaa tilmaamayso faqra-uu maa tayasara min alqur'aan laakiin faatixada akhrinteedu iyadu waa waajib oo dee xadiid axada ayaa iyada sheegay oo ay ku sugnaatay bay leeyihiin marka hadduu qira'at alfaatixa fi salaa ka tago dee jumhuurku camalkaa waa burinayeen laakiin ayagu ma burinayaan marka waxay yidhaahdeen oo asardaasi u yahay faina luzuuma luzuumka fi lwaajibi aqalu waa kiinay minhu luzuuma fi lfardi farada ku sugan wa min hama halkaa innagoo ka duulayna oo ka soconayna fa ina ciqaaba tarki lwaajibi ciqaabta ka imanaya waajibka tegitaankiisa fa ina ciqaaba tarki lwaajibi ciqaabta kadhalaysa waajibka tegitaankiisu adnaa wuu ka hooseeya min ciqaabi tarki alfard ciqaabta ka dhalaysa faralka tegidiid kamaa ana munkira alfardi faralka diida yakfuru waa gaaloobaya wa munkira alwaajib wa ana munkira alwaajib ama wa munkiru lwaajibina laa yakfuru ma gaaloobaya agtooda waaahiru lanaa waxaa noo muuqda buu ihi sheekhu cabdikariim zaydaan ana alkhilaafa khilaafku lafdiyun waa lafdi laa xaqiiqiyun xaqiiqi ma aha faalxanafiyatu xanafiyadu yatafiquuna waxay waafaqayaan maca aljumhuuri waxay la waafaqayaan bianna alfarda kalwaajibi inuu la mid yahay oo kilaahumaa labadooduba matluubun ficluhu falkiisa loo doonay calaa wajhi alxatmi walilzaam wej markaa waajibin iyo laazimina wa ana taarika waka taga yastaxiqu aldama walciqaab inuu mudana yacay iyo ciqaab waljumhuuru jumhuurna yatafiquuna maca alxanafiya waxay ku waafaqayaan calaa ana almaluuba ficluhu ka ficilkiisa lagu doonay calaa ana almatluuba ficlu kala doonay falkiisa talaban jaasiman dalab iyo doonid go-an qad yakuunu daliiluhu qaciyan daliilkiisu noqdaa la arkaa waqad yakuunu daliiluhu daniyan dani inuu noqdaa la arkaa wa ana alawala waxa kale low afdiya kole yakfuru munkiruhu ka diidaa inuu gaaloobayo walaakin maca haada kaala jirkiisa faljumhuuru yusawuna waxay simayaan bayna alwaajibi waalfardi lianna kula minhumaa mid kastoo labadooda kada laasiman cala almukalaf mukalafka laasim buu ku yahay wayastaxiqu dama dam iyo cay iyo walciqaaban calaa tarkii buu ku mudanaya wa hada alqadruna kaafin mid ku filan weeye lian yakuuna shay-an waaxidan shay keliya inay noqdaan waxa uu sheekhu leeyahay cabdikariim zaydan waxaa ii muuqda buu leeyahay in khilaafkani lafdi yahay macnaha khilaafun lafdiyun haddii lagu idhaahdo waa caa'idun ila allafdi waatasmiya wuxuu noqonayaa xagga lafdigan ayuunbuu noqonayaa labadan lafdi unbaa kala duwan iyo xagga magaca bixinta iyo ereybixinta bixinta unbay u noqonaysaa mooyaane wax weyn oo kaloo ka ratimayaa ma jiro maxaa yeelay wuxuu leeyahay xanafiyadu jumhuurka way waafaqayaan waa wixii dee aan ahayn marka usuliintii kale aan ahayn axnaafta waxay ku waafaqayaan faralku inuu waajibka la mid yahay oo xagguu kala mid yahay labadooda mid kasta waa mid la doonay samayntiisa calaa wajhi alxatmi waalilzaam waajibin iyo laasimin wejgeed baa loo doonay faralka iyo waajibkaba waxaa kaloo la waafaqsan yihiin in qofka ka tagaa dami yacni canaan iyo ceebayn inuu mudanayo iyo ciqaabo taana way la waafaqsan yihiin jumhuurkuna waxay la waafaqsan yihiin xanafiyada waxaan la doonay ficilkiisa ee talaban jaasiman la doonay xagga daliilka haddii looga wareego daliil qaطci ah oo sugnaanshihiisu qaطci yahay sida qur'aanka iyo mutawaatirka oo kale oo dalaaladiisa iyo tusidniisuna ay qaطci tahay go-an tahay inuu noqdo daliilkiisu waa la arkaa inuu daliilkiisu danni noqdona waa la arkaa ayagu shaygan madluub ficluhu dalaban jaaziban labadaba waa noqon karaa bay leeyihiin waxaa kaloo jumhuurkula waafaqsan yihiin daliilkiisu ku qaciga yahay qofka diidaa waa gaaloobaya taana way la waafaqsan yihiin laakiin maca haadaa bay leeyihiin iyadoy taas jirto haddana jumhuur waajib iyo faral waa simayaan waxaanay ka eegayaan mid waliba inuu laasim mukallafka ku yahay ciqaab iyo caynow kumudaya ka tegitaankiisa intaasaa ku filan bay leeyihiin inay shay keliya ay noqdaan labadoodii wadaahiru lanaa sidaa noo muuqataa buu leeyahy ana alkhilaafa lafdiyun khilaafkani waa mid lafdi ahoo u noqonaya lafdiga iyo magacowga laa xaqiiqi maaha mid xaqiiqi ah falxanafiyatu yatafiquuna maca aljumhuuri waxay la waafaqayaan bi anna alfarda kalwaajib inuu la mid yahay oo kilaahumaa labadooda mid kastaaba matluubun ficluhu la dalbay samayntiisa calaa wajhi alxatmi walilzaam loo doonay waana taarikahu waxaa kale wa ana taarikahu innada waxaa si anaa kaga wanaagsan wa ana taarikahu waxaa kaloo la waafaqsan yihiin wa ana taarikahu yastaxiqu inuu mudanayo addama waalciqaab cay iyo ciqaab inuu mudanayo waljumhuuruna yatafiquuna maca alxanafiya waxay la waafaqayaan calaa ana almatluuba ficluhu shayga sabaydiisa la doonay dalaban jaasiban doonid go-anna la doonay qad yakuunu daliiluhu inuu noqdo la arkaa qaciyan waqad yakuunu daliiluhu daniyan inuu noqdona waa la arkaa wa wala lawala yakfuru waa gaaloobayaa kaa hore daliilkiisu qaci yahay munkiruhu ka diidaa inuu gaaloobayana waa iswaa la waafaqayaan walaakin maca haada iyadoo taasi waxay la waafaqayaan jiro faljumhuuru yusaوuuna bayna اlwaajibi wاlfardi bay simayaan لأna kula minhumaa laaziman cala mukalami buu laazim ku yahay wayasawii wayastawjibu waxaan waajibsanaya adama iyo alciqaab cala tarkihi لأna kula minhumaa laaziman cala lmukalami laazim buu ku yahay wayastawjibu dama wاlciqaabana wuxuu keensanaya calaa tarkihi wahada alqadruna kaafin weeye lian yakuunaa inay noqdaan shay-an wax keliya ama nadaru haddaba eegidda ilo daliili la eego wa quwati alilzaami la eego wa shiddati alciqaabi la eego iyo wa kufri almunkiri ka leexadina midkood diiday inuu gaaloobayo dulada qarinka kale aanu ku gaaloobaynin fa haadihi tani umuurun wa arrimo khaarija ka baxsan can maahiyati wa xaqiiqati alficli maahiyada iyo xaqiiqada ficilka alladii kaasoo ulzima almukallafu mukallafka lagu ilzaamiyey bihi isaga oo uu sumiya bilwaajibi lagu magacaabay oo watafaqa aljamiicu ay isku waafaqeen cala anhu muqtadaa khitaabi shaarici shaarica khitaabkiisa wuxuu keensanayay inuu yahay alladii kaasoo iqtadaa keenay alaba alficli ficil doonidii cala wajhi alxasmi walilzaam falkhilaafu idan lafdiyu weeye yarjicu wuxuu noqonaya ila daliili tafsiiliyi buu noqonaya fahuwa ictibaaru fiqhiy waa ictibaar fiqiya walaysa khilaafan bayna alusuuliyiina ma ahanin walaa khilaafan xaqiiqiyan bayna alfuqahaa'ina ma ahanin waxau sheekhu leeyahay haddaba mar haddii arrimahaas ay isku waafaqsan yihiin waxa qura ee ay ku kala saareen axnaafduna uu yahay xagga daliilka oo wixii daliilkiisu markaas uu qadci yahayna ay yidhaahdeen faral baa la yidhaahdaa wixii daliilkiisu uu danni yahayna yidhahdeen waajib baa la yidhaahdaa eegmada haddaba la eegayo daliilka iyo ilzaamintan iyo shaygan waajibitaankiisa quwaddeeda iyo ciqaabka ka dhalanayo darraantiisa iyo inuu gaaloobayo ka midkood diidaa wacanaa faralka ka diidaa inuu gaaloobayo duuna alaakhar ka waajib diidaa inaanu gaaloobaynin arrimahaasi eegitaankeedaasi wuxuu leeyahay waa arrimo ka baxsan maahiyada iyo xaqiiqada maahiya wuxuu yahay maahiya yacni waa wuxuu yahay iyo xaqiiqa iyo maahiya waa isku mid maahiyada iyo xaqiiqada ficilkeed qofka mukalafkaa lagu laasimiyey ee waajib lagu magacaabay ee ay dhammaanad iskula waafaqsan yihiin usuuliyiintu inuu yahay khitaabkii shaarica wuxuu keensanayey khitaabka shaarica weliba ficilka keenay ficilka doonitaankiisa si markaa xatmi iyo ilzaama loo doono xulay wuu ka baxsan yahay xaqiiqadiisa wuu ka baxsan yahay egmada daliilka iyo iltaaminta adeegeeda iyo ciqaabta daraanteeda iyo ka markaan midkood inuu gaaloobayo waa arrimo ka baxsan idan khilaafku markaa lafdi buu noqonayaa oo wuxuu khilaafkani u noqonayaa daliilkan tafsiiliga ah daliilka waataynu ijmaali iyo tafsiili usoo kala qaadnay kan tafsiiliga ah ee aayaadka iyo axaadiisa iyo axkaamta laga qaadanaya waa daliilkii tafsiiliga aha daliilkaa tafsiiliga ahi Ehm, khilaafku markaa halkaasu u noqonaya daliilka tafsiiliga daliilka tafsiiligana cidda ictibaarisaa ee ka hadashaa waxa weeyaan fuqahada waa ictibaar fiqiya khilaaf usuuliyiinta dhexdooda ah ma aha xataa khilaaf xaqiiqiya oo fuqahada dhexdooda yaallana ma aha buu leeyahay ama nadaru eegidda ila daliili la eego iyo quwat ilzaami laazimina shayga la laaziminayo awooddeeda iyo wa shiddat alciqaabi ciqaabka daraantiisa iyo wa kufri lmunkiri maka diidan gaalowgiisa liaxadimaa midkood ka diidaa inuu gaaloobayo ka qadciga duuna alaakhari ka kale ka diidaa aanu gaaloobaynin fa haadihi tani umuurun waa arrimo khaarija ka baxsan can maahiyati wa xaqiiqati alficil maahiyada iyo xaqiiqada ficilka way ka baxsan tahay alladii ficilkaasoo ulzima almukallafu bihi qofka mukalafkaa lagu ilsaamiyey oo wa sumiya bilwaajibi waajib lagu magacaabay oo watafaqa ljamiicu ay isku waafaqeen dhammaan mas-uuliyiintuna calaa annahu muqtadaa khitaabi shaarici inuu yahay sida uu keensanayo shaarica khitaabkiisu alladii kaasoo iqtadaa keenay dalaba alficli ficil dalbidii calaa wajhi lxatmi wej iyo qaab markaa loo doono go-an iyo walisaami laasimin falkhilaafu idan lafdiyun khilaafku waa lafdi yarjacu wuxuu noqonayaa ila daliili tafsiiliyi daliilka tafsiiligaa buu noqonaya wahuwa ictibaaru fiqhiyin weeye walaysa khilaafan bayna alusuuliyiina maahan walaa khilaafan xaqiiqiyan bayna alfuqahaa'i khilaaf xaqiiqiya oo fuqahada markaas u dhexeeyana ma aha aqsaam alwaajib haddaa waajibka qaybihiisii yuqsabu lwaajibu waajibka waxaa loo qaybiyaa ilaa aqsaamin mutacadida qaybo tiroobay oo dhowra ah ayaa loo qaybiyaa biictibaaraatin mukhtalifa ictibaaro iyo fiirooyin iskhilaafsan marka lagu eego ayuu qaybsamaa fa hunaaka halkaa waxaaday taqsiimu low qaybin la qaybinayo oo maxaa lagu qaybinayaa biictibaari waqti adaa'ihi marka la ictibaariyo waktiga la gudanayo halkaa wuu ka qaybsamaa wa aakharu wa hunaaka taqsiimun aakharu halkaa waxaa kaloo ahaaday qaybin kale oo biictibaari taqdiirihi wa cadami taqdiirihi inuu go-an yahay uu qadaran yahay oo waxaan waajibkii wax go-anuu yahay oo la qadaray iyo inuu yahay waxaan la qadarin xaggaa marka laga ictibaariyana waa ka qaybsamaa wa aalidun ictibaarun aalidun ama wa hunaaka taqsiimu aalidu qaybin saddexaad ayaa jirto biictibaari tacyiinihi cayimidiisa oo inuu yahay biictibaari tacyiinihi wacadami tacyiinihi inuu yahay shaygani shay shaaricu cayntiisa u doonay oon qofka mukallafka ah arrimo dhowra laysu barbardhigin oo la odhanni arrimaha dhowra mid ka mida u sameeye wax quroo mucayana u layidhi samee wacadamu tacyiinihi iyo inaanu cayinaynoo qofka masalan laga doonay shay laakiin arrimo dhowra ku dhex jiroo layidhi dhowrka arrimood yacni kaa doonto door u leedahay inaad samayso marna waa shay qura unbaa laga rabaa mucayana marna waxaa la leeyahay dhowrkaasay kaa doonto adugu sabee sida kafaaradii oo kale idcaamu casharati masaakiin ow kiswat aw taxriiru raqaba fa idcaamu casharati masaakiin ow kiswatuhum yacni la yidhi ama yacni toban miskiin quudi ama rabeelkoodiisii ama yacni addoon xore waraabicun mid afraaddaa jiro biictibaari lmuaalabi kan laga doonayo biadaayihi gudidiisa xaggiisa marka laga ictibaariyona isagana waa qaybsan afraad wanatakallamu fii ma yeli waxaa soo socdana waxaan ka hadlaynaa can kulli qismin qayb la arko oo min haadihi taqsiimaati qaybayaalaha qaybinahan ana waan ka hadlaynaa waxa uu leeyahay sheekhu waajibka waa la qaybiyaa imika waajib iyo faralba yani madhabkii jumhuur ku socdaa way soo noqonayaa waa la qaybiyaa ictibaaraad yani aqsaam mutacaddi oo tirowday baana loo qaybiyaa qaybintaana hadba marka dhinac laga ictibaariye la yska taago ictibaaraad mukhtalif oo kala gedisan lagu eg ayaa la qaybiyaa oo masalan mar baa la qaybiyaayo wakhtigan la gudanayo xaggiisa marka laga eego dee waa la qaybiyaa oo muطlaq iyo muqayad baa loo qaybiyaa ama muaqad iyo muطlaq baa loo qaybiyaa mar kale waa la qaybiyaayo xagga qadariddiisa iyo qadarad la-aantiisana ayadana waa laga qaybiyaa oo isagana waajib muxadada iyo waajib hayru muxadada ayaa la yidhaahdaa mid xadaysan oo intaa ku go-an iyo aan xadaysnayn xagga inuu shay mucayana laga doonayo iyo inaan markaa waxaan laga doonayaa aanu mucayan ahayna ayadana wuu ka qaybsamaa oo mucayan iyo hayru mucayan baa la yidhaahdaa waajib mucayana iyo waajib hayru mucayana ama waajib mucayan iyo waajib mukhayara ayaa la yidhaahdaa xaggan kan laga doonayo inuu la yimaado muka kan lagu kalifay ee laga doonayo inuu la yimaado xaggiisana wuu ka qaybsamaayo cayni iyo kifaayi buu u qaybsamaa afartaa qaybood ayaa loo qaybiyaa marka wuxuuhi yuqsamu lwaajibu waajibka waa la qaybiyaa ilaa aqsaamin mutacadida aqsaam iyo qaybo tiroobay ayaa loo qaybiyaa bictibaaraatin marka laga la ictibaariyo biictibaaraatin mukhtalifa ah, ictibaaro iyo fiirooyin iskhilaafsan marka lagu eego fa hunaaka halkaa waxaa le taqsiimun lahu qaybin u sugnaaday oo biictibaari waqti adaa'ihi waktigan la gudanayo marka loo eego waa la qaybiyaa wa aakharu wa hunaaka taqsiimun aakharu taqsiim kale ayaa jira oo biictibaari taqdiirihi marka la ictibaariyo inuu qadaran yahay wa cadami taqdiirihi iyo inaanu qadarnayn ayaa laga ictibaariya waajib muxadad iyo waajib qeyrmuxadada baa la yidhaaha wa haaliun wa hunaaka taqsiimun haalisun qaymin saddexaad baa jiro biictibaari tacyiinihi wa cadami tacyiinihi oo waajib mucayana iyo waajib hayr mucayana baa la yidhaha ama waajib mucayan iyo waajib mukhayyara baa la yidhaha waraabicu hunaaka taqsiimu raabicun qaybin afraad ayaa jirto biictibaari lmuaalabi kan laga doonayo biadaa'ihi inuu gutuu la yimaado xaggiisa marka laga eegana waa la qaybiyaa oo isagana markaa waxaa loo qaybinayaa cayni iyo kifaa'i wanatakallamu waanan kaga hadlaynaa fiimaa yali waxaan soo socda can kulli qismin qayb kastoo min hadii taqsiimaati qaybiinahaasa ayaan kaga hadlaynaa alwaajibu haddaba binadari marka la fiiriyo ilaa waqti adaa'ihi waktigan la gudanayo marka loo fiiriyo waxa weeye wuxuu noqonayo wa huwa bihada اlictibaari marka xaggaa laga ictibaariyo waajibun huwa isagu waajibun muطlaqun iyo wa waajibun muqayadun wuxuu noqonayaa waajib muطlaqa iyo waajib muqayada mararka qaarkoodna waxa la waajibun muwaqatun wa waajibun muطlaqun ayaa la odhanaya midna waa mid la waqtiyeeyey midna waa midaan wakti loo samaynin haddaba wuxuu ihi falwaajibu lmuطlaqu waajibka muطlaqaahi huwa maa talaba shaaricu waka shaaricu doonay ficlahu ahaysiintiisa samayntiisa iyo falkiisa ayuu doonay duuna an yuqayida aadaahu isagoon ku qaydin gudidiisa biwaqtin mucayanin waqti la cayimay falilmukallafi waxaa sugan an yafcalahu fii ayi waqtin shaa waqtigu doono inuu sameeyo wa tabra'u dimmatuhu dumadiisuna bihada aladaa'i ayay ku beri noqon wala isma calayhi wax dembina ka haysta fi taakhiiri dibdhigidda walaakin yembaqii lahu waxa u haboon almubaadara ila aladaa inuu gudidiisa u degdego lianna alaajaala muddooyinku majhuulatu waa mid laga jaahil yahay wala yaclamu alinsaanu insaankuna ma oga mataa taxillu bihi goorta ay ku soo degayso musiibatu lmowti musiibada geeridu gooray ku iman doontana ma oga wa min hada nawci waxaa ka mid a qadaa'u ramadaana ramadaan qadaynteeda liman aftara qofkii ku afuray bicudri mashruucin cudurdaar mashruuca falow an yaqdiyahu inuu qalleeyaa buday mataa shaa doono duuna taqyidin ama duuna taqayudin isagoon markaa isku qaydin bicaamin makhsuusin caam markaa khaasa calaa maa dahaba ilayh fariiqun min alfuqahaa sida ay ku tegeen kaalxanafiyati khilaafan likayrihim iyadoo markaa lagu khilaafaya kayrkood wa kalkafaarati alwaajibati kafaarada waajibadaaba weeye kuwaa jirtay calaa man xaniisaga ku dambaabee jabiye fii mini dhaartiisii falow an yukafira inuu kafaare gutaabuu leeyahay bacda alxinf dhaarjabintaa dabadeed mubaasharatan si toosa ow bacda daalika amayntaa dabadeed bixiinin wakti wa kal xajiba weeye fahuwa waajibun cala lmustatiici ayuu ku waajibaya cala taraakhiib si markaa iska dambayso oo markaa wakhtigu haysalo lfawri deg deg markaa u waajibi maayo falow addaahu buu leeyahay fi ayi camin shaa sanad alyariyo sanadku doonay inuu guto ee min sinii cumrii sanadaha cumrigiisa ah waxa waxau sheekhu leeyahay waajibku marka loo eego xagga wakhtiga la gudanayo ee xaggaa laga ictibaariyo waajib mutlaqa iyo waajib muqayada ayuu uga qaybsamaa ama waajib muwaqata iyo waajib mutlaqun cani tawqiitna waa la yidhaahdaa haddaba wuxuu leeyahay waajibka mutlaqaahi waa wixii shaaricu uu doonay mukalafka uu ka doonay inuu sameeyo isagoo aan ku qaydin addihiisa iyo gudashadiisa wakhti mucayana iyadoon loo qabanin markaa mukalafkana waxaa u sugnaaday maadaamu sidaa yahay inuu sameeyo goor alliyaaniyo goortuu doono dimadiisuna beri ayay ku noqonaysaa dibdhigga uu dibdhigaana ku dambaabi maayo waajibka culimada qaarkood waxay ku magacaabaan waajibun cala taraakhiib waa waajib yacnii ku dhisan taraakhi iyo dibdhac oo la dibdhigi karo sidaa way yidhaahdeen wakhti allyaaliyo wakhtiguu doono ayaan mukalafku samaynayaa dimadiisuna beri bay ku noqonaysaa guudda wax demi oo dibudhigaa kaga imanayaana ma jiro waxa kaloo la socotaa samayntiisa adda iyo qadatoona lama yidhaahdo waa addana la odhan maayo waa qadana la odhan maayo oo labadaana laguma magacaabo marka yacni xilli liyaaliya xilligii uu markaa gutana dimadiisu beri ayay ku noqonaysaa dimadana markaa dee waxa dumadiisa markaa saaranna oo marka ay mashquul ku tahayna maaha yaana wakhtigiisii ayaan tegin oo wakhti baanu lahayn yacni intaasoo arrimood ayuu malaa'ika kale kaga duwan yahay laakiin wuxuu leeyahay waxaa habboon in adaagiisa iyo gudashadiisa loo degdega ayaa habboon maxaa yeeley aajaasha iyo muddooyinku waa mid majhuulaahoo yacnii ajashaadu xilligay noqon doonto iyo xilli aad dhiman doonta iyo inaad wakhti badan haysato iyo wakhti yar haysato waa majhuula qofkuna ma oga goorta ay geeridu ku iman doonto marka inuu degdegaa wanaagsan waxau leeyahay maxaa ka mid a waxaa ka mida buu leeyahay rabadaan qallaynteeda qofkii cudurdaar mashruuca ku afuray ee socdaal iyo xanuun iyo oo kale ugu afuray waxa weeye xanafiyada agteeda wuxuu leeyahay goortuu doono inuu qalleeyo iyadoon caam makhsuusa lagu qayday amaanu isku qaydin xanafiyada ayaa markaa sidaa ku tegaya oo waa cala taraakhi bay leeyihiin yacnii ramadaan iyo mid labaad iyo mid saddexaadba waa dhaafi karaan mida qaarna waxay leeyihiin dee waa in ilaa ramadaanta kale u qalleeyaa ilaa ramadaanta kale inuu qalleeyo waa laga maarmaanoo maalmihii lagu lahaa in laeg markay ramadaantii kale ka hadaan dee waa xaaraan baabay noqonaysaa markaa inuu afuraayo uu waajib ayuu ku noqonayaa weliba shaaficiyadu sida aynu minhaajkaba aynu yani dariskeenna caawa ku jirta haddii uu sanad labaad sii gaarsiiye mud raashina ayaa raacaya bay dhahdaan oo weliba wayatakararu bitakaruri siniin hadduu afar sano sii dhiga sanad walba miskiinubaa raacaya sanad walba miskiinubaa raacaya adigu dibdhiguun marka laakiin xanafiyadu sidaas ayay ku tegeen waxa kale oo ka mid a ah kafaaradan ku waajibtay qofka wax ka dhaartay ee dhaartiisii ku dembaabay xinfigu wuxuu yidhi wallaahi inaanan samaynayn ayuu sameeyey balasaraya xadiisa fii yamiinihi ama wallaahi waxaasaan samaynay wixii buu samayn waayay xadiisa fii yamiinihi baa la odhanaya macnaa dhaartii wuu jebiyey oo wuu ku dembaabay kafaaro ayaa markaa lagu yeelanayaa kafaaradaasina wuxuu leeyahay iyaduna waa mudlaqo wakti ma leh wuxuu leeyahay xinfiga markuu dembaaboba awdhaartaa jabiya mubaasharatan inuu kafaaro guto ow bacda dalika bixiinin ama muddo kadib inuu kafaaradaa iska bixiyo labadaba waa leeyahy bay yidhahdeen xajka isaguna waxay yidhaahdeen waa cala taraakhi bay u yidhaahdeen oo waa waajibun calamse cala taraakhi taa markaa shaaficiyada ayaa qabtay jumhuurku cala alfawr inuu yahay bay qabaan yacni waa waajibun cala taraakhi markaa ku dhisan iska dibdhac iyo markaa inuu wakhti ballaaran haysto ee fawriga deg deg maaha wuxuu leeyahay inuu guto fii ayi caamin shaca min sini cumri sanad alyaaliyo sanadku doonee sanadaha cumrigiisa ka mida inuu gutaa buu leeyahy alwaajibu binnadari ilaa waqti adaa'ihi wa bihada اlictibaari waajibun muطlaqun iyo waajibun muqayadun weeye falwaajibu muطlaqu wamaa طalaba shaaricu ficla waa ka uu doonay shaaricu samayntiisa mukalafka laga doonay duuna an yuqayada iyadoon lagu qaydin ama duuna an yuqayida shaaricu adaahu isagoon biwaqtin mucayanin waqti mucayana aan ku qaydin falilmukalafi waxaa u an yafcalahu fii ayi waqti shaa waqtiguu doono inuu sameeyo wa tabra'u dimatuna bihadal adaa'i bay ku bari noqon walaa isma calayhi demina fi taakhiiri dibdhigiddaa kagama sugna walaakin ynbaqii la waxa u sugnaaday almubaadara ila ada inuu degdego lianna alajaala majhuulatun muddooyinka yani iyo ajaashiiyo muddooyinku waa mid majhuul inaga ah oo qofkan marka ay tahay cimrigiisa iyo ajashiisu wala yaclamu linsaanuna ma garanayo mataa goorta taxillu bihi ay ku soo degi musiibatu lmowti wa min hada nawci waxaa kamid a ah qadaau ramadaana ayaa ka mida ah liman aftara bicudrin mashruucin kii ku afuray falahu an yaqdiyahu mataa shaa goortuu doonay u qalleeyaa buu leeyahy duuna taqayudin isagoon isku qaydin ama duuna taqyidin iyadoon lagu qaydin bicaamin makhsuusi sanad gaara calaa maa kii u ahayn jirayna haddaan ku soconno calaa maa dahaba ilayh fariiqun min alfuqahaai koox fuqahada ka midisi ku tegeen kaalxanafiyati khilaafan mukhaalifiina xaalaanay ligayrihim faqad kuwa qayrkooda inoo khilaafay maaha wakalkafaarati lwaajibatiba weeye kafaaradii ku waajibtay calaa man xadifa fii yamiini kii dhaartiisa ku dambaabay ee jabiyey falow an yukafira inuu kafaare kutaabulaya bacda alxifdi dhaarta dee mubaasharata si toosa oo bacda dalika bixiinin ama intaa kadib muddo bixiinin zaman markaa dambe inuu markaa kafaare kutaabulaya wakalxajiba weeyo fa huwa waajibun cala lmustadiici kii karayay calal taraakhiir ayuu waajib ugu yahay yacni isagoo markaa iska dibdhac ku dhiirsan ee aan fawriyo degdeg ahayn falow adla alfawri degdeg maya falow addaahu buu leeyahay fii ayi caamin shaa sanadka uu doono ee min sinii cumrihi sannadaha cumrigiisa ka mid mida ah, inuu gutaa leeyahay waalwaajibu almuqayadu waajibka haddaba muqayadkaahi wamaa dalaba shaaricu waa kanuu shaaricu doonay ficlahu samayndiisa oo wacayana weliba u cayinay liadaa'ihi gudidiisa waqtan muxadadan waqti la xadiday buu u cayimay ka salawaati alkhamsi waa sida salaadaha shanta ah. wa soomi ramadaana ramadaan soomkeeda weeye oo falaa yajuusu ma bannaana adaa'uhu guditaagiisa qabla waqtihi lmuxadad in la gutaa wayaasamu waana ku dembaabayaa bitaakhiiri dibdhigitaagiisa bacda waqtihi waqtigiisa dabaedii uu dibdhigo min gayri cudrin mashruucin cudurdaar mashruuca iyadoonu jirin faalilzaamu laaziminta fi lwaajib almuqayad munsabun wuxuu ku shubmayaa ayuu ku fooranaa cala alficli iyo wa calaa waqtin mucayan walilzaamuna fi lwaajib mulaqi munsabun isaa wuxuu ku shubaya cala alficli faqad duuna waqtin mucayan iyadoon waqti mucayana loo qabanin waxau sheekhu leeyahay waajibka muqayadkaahi waxaa la yidhaha wuxuu shaaricu doonay ficilkiisa ee qofkii mukallafkaa uu ka doonay ficilkiisa una cayimay ee u qoondeeyey ee u qorsheeyey gudashadiisana wakhti go'an oo la yaqaano xilli uu soo gelayo iyo xilli uu baxayo la yaqaano mar haddii aynu nidhi waa sidaa waa salaadihii shanta ahaa way ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waxay ahaatay muminiinta korkooda mid la waajibiyey oo waktina loo yeelay marka salaad waliba waxay leedahay xilli ay soo gelayso iyo xilli ay baxayso ayay leedahay waa salaadaha shantaa waa soomka ramadaan dee bisha ramadaan ayuu bisha kowdeeda soddonkeeda ama sagaal iyo labaataneeda qurbaankeeda ku dhammaatana wuu ku dhammaadaa idan waktigu markaa waa juzun min alwaajibi markaad waajibkan mulaqa yahay waktigu waa qayb waajibka ka mida weeyi oo ma bannaana inuu gutaa iyadoon wakhtigii muxadadka ahaayee loo xadiday aanu soo gelin ma bannaana inuu ka hormariyo oo salaaddii kama hormarin kartid wakhtigeedii soomkii kama hormarin kartid bishii ramadaan kama hormarin adoo yacni ramadaan u jeeda haddaad ka hormariso baatil buu noqonayaa hadduu ka dib dhigana waa ku dambaabayaa bacda waqtihi min gayri cudurin mashruucin cudurdaar mashruuca iyadoonay jirin hadduu dib dhigana iyadana waa ku dembaabayaa oo dembi ayaa qofka ma soo qallayn karaa mise sooma qallaynayo taasina waa masale mukhtalafa mar hadduu cudurdaarnaanu saaro laakiin cudurdaar dee wakhtigiisa waa uga saari karaayo dee waxaa ka mid a ah cudurdaarkii jamacii salaada labada salaad la jamcinaya safarka loo jamcinay iyo xanuunka lafdooda ama roob iyo oo laba salaadood markaa uu isu geynayo haddaba wuxuu leeyahay sheekhu ilzaamintan waajibka muqayadkaahi waxay ku shubmaysaa ficilka iyo waktiga mucayinka labadaba idan halkaynu leenahay alwaqtu juzun min alwaajib almuqayad jusga waajibka yani waajibka muwaqadkaa wakhtigu juz buu ka yahay oo ficilka iyo wakhtiga mucayankaa labadaba ilsaamku waa ku wada socdaa waajibka mutlaqaana wuxuu isna ku fooranaay oo uu saaran yahay waa ficilka waa in sameeya unbaa laga doonaya wax waqti ah oo laga rabaa ma jira laakiin inuu sameeyo unbaa laga rabaa macnaha halkaa waxay macnaha isu dhowaanayaan waxaa la yidhaha fardulcaynka iyo fardulkifaayaha iyo waxa la yidhaha fardulcaynka qof walba waa laga rabaa oo waxaa la eegayaa faacilka iyo qofka samaynaya waa la eegayaa laakiin fardulkifaaya waxaa la rabaa u ficilkaa in la helo maydkaa dhintay in lagu tukadaa unbaa la rabaa cidda ku tukata lama eegayo salaada casarna qof waliba waa inuu tukada oo qaangaadho caqli leh oo faacilkaa markaana la eegaya tanna waa saas oo kale haddaba waajibkan muwaqadkaa ayay culimmadu u qaybiyaan saddex qaybood waxay yidhahdaan waajib mudayaqa iyo waajib muwasaca iyo waajib ay yidhaahdaan di waa kanuu wakhtiga leh ayuunbaa saddexdaa qaybood u qaybsamaya mid masalan wuxuu noqonayaa waajibkii muwaqadka waxaa lagu waktiyey biwaqti mudayiqi waqti la cidhiidhiyey waa waajibka waqadka ee ficilkiisu wakhtigan loo qoondeeyey oo dhan uu wada qaadanayo oo waajib kale oo la jinsiya aan la gelin karaynin iminka bisha ramadaan soomkeedu soomaynaan odhanin waa waajib muqayada soo maynaan odhanin oo dee wakhti xadidan sow looma qoondaynin soomkii rabadaan bishii oo dhan wuu wada qaadanayaa qofka mukallafka ahi sunnana ma raacin karo nadarna ma raacin karo qadana ma raacin karo wakhtigani waa waajib un qadarkiisa mana dheera kamana yara marka waxaa loo odhanayaa waajibun muaqatun mudayiqun ayaa lo odhanaya waa waajib muaqata oo mudayaqa ah. midna waajibun muaqatun biwaqtin muwasac wakti la ballaariyey oo la waasiciyey ayaa lagu waktiyey macnaha wakhtigiisa waa la gudan karaa isaga iyo mid kale oo la jinsiyaba wakhtiga ayaa waajiba ka waasacsan iminka salaadaha oo kale ee dee awqaad mucayana baa lagu waktiyey mid kastana wakhtigeedu kaa looga wakhtiyeeye iyo ku kalaba waa lagu gudan karaa masalan wakhtiga duhurka boqol duhur oo kale waa tukan kartaa boqol duhur oo kaloo qalla ah ama boqol duhur oo kaloo ku nadartay waad gudan kartaa wakhtigiisaa loo xadeeyey markaa waajibun mu'aqatun biwaqtin muwasacin ayaa lo odhanayaa mararka qaarkood yacnii mudayaq buu noqdaa mararka qaarkood dee masalan haddii iminka qofkii oo kale salaaddii duur baa kuu taagan muddo kadibna waa wad xukumantao dee barh lagu geynayaa markaa mudayaq buu noqonayaa waa inaad hadda gudataa ayay noqonaysaa oo waajibkii muwasaca mudayaq mararka qaarkood markaa iyo iyo iyo masaa'il kale oo dhowra ayay sheegaan waxaa jira waajib muwaqat oo isagu du shabahayn la yidhaha laba shabah ayuu isagu u saaxiib yahay waa waajibkaas aanu wakhtigiisu mid kaloo jinsigiisa qaadaynin laakiin haddana samayntiisaasi wakhtigii loo xadiday oo dhan aanay wada qaadanaynin masalan iminka waajibkii mudayaq ahay soomka oo kale waxaynu nidhi wakhtigii loo xadiday oo dhan soomkanaa wada qaadanaya mid sidaasoo kale abaa jira laakiin wakhtigiisii aan wada qaaday masala iminka xajka oo kale muddadan bilaha xajku dee sagaal xaj bay qaadi karaysaa oo xaggaa waa ka muwasac haddana nafsal caamkan dee xaj kale ma qaadayso oo xaggaana mudayaq buu ka yahay macnaha acmaasha xajku jamiica ashhur xaj oo dhan ma wada qarqinayso oo waxaa suurtagala xajka in cidda tabaraatin uu guta waqti alxaj laakiin shaaricu xaj ku dhaha yunbuu xisaabinaya qofka carafo yacni dee maalintaasoo jeer buu istaagi karaa u ka tegi karaa kusoo noqon karaa ka tegi karaa kusoo noqon karaa dawaafkii intaasoo jeer buu dawaafi karaa sacyigii ramyigii jabaarka waxaasoo dhan buu samayn karaa waqtigu waajibkii iyo ziyaadaba waa qaadaya laakiin dee sharciga ayaan ogolayn yacni midkaa qura in la guto mooya dhowr in la guto sharciga ayaan ogolay marka waajib muaqato dulwajhayna baa la ama dushabahayn baa la ydhahdaa kasoo ged wuxu walwaajib lmudayaqu muqayad huwa maa alaba shaaricu ficlahu wuxuu doonay baa la wacayanan liadaa'ina waqtan muxadadan waqti muxadada uu xadeeyey ka salawaati lkhams iyo wa sawmi ramadaanaba weeye oo falaa yajuusu ma banaano adaa'uhu qabla waqtihi lmuxadad waqtigiisi la xadeey wakti ka horeeya gudashadiisuma bannaana wayasabu waana ku dabaabayaa bitaakhiirihi dibdhigitaankiisa bacda waqti uu dibdhigo min gayri cudrin mashruucin cudur mashruuc isagoonu jirin falilzaamu haddaba laaziminta fi lwaajibi lmuqayadi munsabun wuxuu ku shubmaya cala alficl iyo calaa waqtin mucayan labadaba walilzaamuna fi lwaajibi lmulaqi musabun wuxuu ku shubmayaa isagana ilzaamkaasi cala alficli faqad samayntiisa duuna waqtin mucayan hada kaafaan wain almukallafa idaa adda alwaajiba markuu fii waqtihi guto bisuura saxiixa kaamila u guto sumiya ficluhu adda'an baa la odhanayaa waidaa facalahu fi lwaqti almucayani waqtigii mucayanka hadduu sameeya naaqisan uma caada wuu soo celiya kaamilan isagoo dhammaystiran fii hada alwaqti sumiya ficluhu haani waxaa la odhanaya icaada waidaa addaahu bacda alwaqti markuu gutana sumiya ficluhu qada'an ayaa la odhanayaa waxa uu sheekhu leeyahay waxa kaloo iyadana halkan marka laga hadlayo laga hadlaayo taqsiim ka raacda waxa loo yaqaano adaa iyo qadaa iyo icaada oo arrimaha laga hadlo markaa wuxuu yidhi mukalafku hadduu guto waajibka wakhtigiisii weliba waa waajibkii muqayadka ahaa ilayka kale mudlaqa waa taynu isaga adda iyo qaldatooda laguma tilmaamo waajibkii muqayadka ahaa wakhtigiisii loogu talagalay markuu guto suura saxiixa kaamila uu ku guto ficilka waxaa la dhaha addi haddii wakhtigii loo cayimay isagoo naaqisa uu sameeyo oo dabeetana dib uu u dhammaystira intuu ugu noqdana icaada soo celin baa la yidhaahdaa haddii wakhtigii intuu baxay dabadeed uu sameeyana qadaa baa la yidhaahdaa yacni iyaduna waa qayb halkan laga hadlo haadaa ifham haadaa kaa faham wain almukallafa idaa adda alwaajiba fii waqtihi markuu guto bisuura saxiixa uu guto oo kaamila dhammaystiran sumiya ficluhu adaan baa lagu magacaabaya waida facalahu fi lwaqti lmucayani waqti mucayana markuu ku sameeyo naaqisan fi lwaqti lmucayani waqtigii la cayimay markuu ku sameeyo naaqisan xaaluya isagoo dhiman uma caada uu soo celiya kaamilan isagoo dhammaystiran fi hada lwaqti waqtigaa isagoo dhammaystiran hadduu soo celiyo sumiya ficlu haani icaada baa la yidhaahdaa waidaa adaahu bacda alwaqti haddii uu markaa gutana sumiya ficluhu qadaa'an ayaa la odhanayaa alwaajibu waa waajibkii binadari marka laga firiyo ilaa taqdiirihi inuu markaas qadaran yahay wacadami taqdiirihi iyo inaanu markaas qadarnayn marka laga fiiriyo oo isagana markaas la qaybinayo weeye yanqasimu alwaajibu waajibku waa qaybsamaa biictibaari miqdaari almatluubi minhu marka la ictibaariyo qadarka laga doonayo wuxuu u qaybsamaa ilaa waajibin muxadadin waajib muxadada wa waajibin gayri muxadadin iyo waajib aan xadidnayn ayuu qaybsamaa faalwaajibu almuxadadu waajibka la xadiday huwa maa cayana shaaricu waa kau shaaricu u gooyey maa cayana shaaricu minhu ko shaaricu ka cayimo weeye miqdaaran muxadadan miqdaar la xadiday ka zakaatiba weeye wa asbaar almushtarayaati waxyaalii la iibsanayay lacagahoodii weeye walmabiicaati waxyaalii la ibinayay lacagtooda wadiyaati iyo diyooyinkii weeye wa haada nawcu noocanna yatacallaqu bidima ayuu ku tacalluqaa wa tasixu waana ansaxdaa almutaalabatu bihi in la doono min gayri tawaqufin iyadoonu ku taagnin calaa qadaayin ow taraadin qada iyo garsoor iyo raalli noqosho liannahu muxadadun binafsihi buu u xadidan yihi walaa tabra'u dimatu lmukallafi minhu ka beli noqon maysa ilaa biaddaa inuu guto mooyaane cala alwajhi aladii wejiga xadadahu shaaricu u xadiday oo wahabata fii dimatihi dimadiisa ugu sugnaaday inuu guta mooyaane waxa uu leeyahay sheekho waajibku marka laga eego inuu waxaan waajibka ahi qadaran yahay iyo inaanu qadarnayn wuxuu u qaybsamayaa marka laga ictibaariyo qadarkan laga doonayo mukallafka waajib muxadada iyo waajib kayru muxadada ayaa loo qaybiyaa waajibkan muxadadkaahi waa ka uu shaaricu ka cayimay miqdaar muxadadahoo laga doonay waa zakadii oo kale dee zakadii hadday xoolihii tahay hadday lacagihii tahay haddii ay waxyaalihii kala tahayba wax go-an baa lagaa rabaa wax go-an sharcigu cayimay ayaa lagaa rabaa waxbaad iibsatay dee wixii aad ku iibsatay baa lagaa rabaa waxbaad iibisay dee wixii aad siisay eed kula heshiisay ayaad rabtaa waa diyadii iyo magihii ama quriyo qoon midkay doontaba ahaatee iyo wanaxwi daalika wixii la mida dee salaadii xuduuddii kafaaraadkii waa caddeey salaadaha tiradoodii ragcaadkeedii baa la cadday kafaaradii baa la cadday yacni waxa la yidhaahdaa waajib muxadada baa la yidhaahdaa noocaasi mar hadduu waajib muxadada yahay oo la yidhaahdo waa waajib muxadada waxaa ka ratibmaya oo ugu xadidayoo sharcigaa xadee haddii la yidhaahdo horta dimada ayuu ku tacalluqayuu fuulaya qofka dumadiisa waa fuulaya waxaana ansaxaysa mutaalabe iyo doonid baa ansaxaysa iyadoo aanay ku joogsanin qade iyo raalli noqosho qada garsoor iyo raalli noqosho iyadoo aan lagu joojinin maxaa yeelay shaygani nafahantiisu u xadidan yahay dimada mukalafkuna waxa ay kaga beri noqonaysaa on markuu weji sharcigu u xadiday ee dimadiisa ugu sugnaaday marka uu u sameeyo ayuunbay dimadiisana beri ka noqonaysaa isaga inoo miaalin doonaa alwaajibu biاnadari marka loo eega ilaa taqdiirihi wa cadamu taqdiirihi wuxuuli yanqasimu alwaajibu wuxuu qaybsamay biictibaari lmiqdaari marka miqdaarka la ictibaariyo almatluubi minhu laga doonayo ilaa waajibin muxadadin buu qaybsanaya waajibin hayr muxadadin falwaajibu muxadadu maa cayana shaaricu minhu shaaricu kuga cayimay baa la miqdaaran muxadadan qadar la xadiday kaakaati waa zakadiiy wa asmaari mushtarayaati waxyaalihii la iibsaday lacagahoodii iyo walmabiicaati waxyaalihii la iibiyey lacagahoodii weeye wadiyaati iyo magihii iyo wanaxwi dalika wa hada nawcu nawcani yatacallaqu bidimma dumadda qofka ayuu ayuu qabsanaya ayuu ku tacalluqaya ayuu ka lulmaya wa tasixu lmutaalabatu bihi muaalaba iyo doolitaankeeduna waa ansaxayaa min gayri tawaqufin calaa qadaa'in aw taraadin iyadoo aanu ku joogsanin garsoor iyo raalliqsho masalan haddaynu tusaale soo qaadanno inkastoo inoo keeni doono in khilaaf ku jiro nafaqada marka laga hadlayo xaasku nafaqadeedu shaaficiyada waa muqadara oo masalan maalintii shalay waxaa diday intay raashin adag kugu yeelanayso intay iidaankiisa kugu yeelanayso wax alla yaaniyo waxay kugu leedahay oo dhan ila waa mucawada bay yidhaahdeen way xadidan tahay sharcigaa xadiday haddaad maalqabeen tahay haddaad iska meeldhexaad tahay haddaad waxba mahayo aad tahay iska caydo aad tahay mid walba waa laguu xadiday mar hadday caynkaa tahay oo aanu bil iyo laba masruufin dimadiisay ku tacalluqday hortu oo maalintii miskiinay lahayd soo maaha iyo iyo iyo iyo fidhiqo saliiday lahayd soo maaha maalin walba waxaa dushaada fuulaysa dhegley beriise iyo iyo fidhiqo saliida ayaa ayaa ayaa ayaa ku fuushay inay tidhaahdo waan intaasoo fidhiqo saliida baan kugu leeyahay iyo intaasoo yacnii kilooya bani kugu leeyahayna waa ansaxaysaa min hayri tawqufin caraaqada inuu tala ayadoon maxkamadi soo xukumin iyo iyadoon yacni waynu isla ogolaan iyo islamaynaan ogolaanin waayo shaygeen binafsii buu xadidan yahay qofkana waxaa laga rabay ayuunu beri ku noqonayo inu waxaa bixiyo laakiin masalan qof qaraabadaada haddii lagu yidhaahdo nafaqee qaraabadaada baa lagu yihi nafaqe iyo nafaqadiisii ku saarantay maxadada maaha ayadu dimadaada markaa ku sugmi maysa mar hadday ay socoto oo waktigii dhaafo dimadaada ku sugmi mayso midda kale lama dalbi karo haddii masalan uu garsoor xukumay oo masalan la yidhi oo kale amaaho so waba kuma siin waayn iskama udhoofin sun waba ku siinin saw lagumana xukumin yani amaha maalin walba waxaa lagu ii shan kuna ma aho ama markii horeabuu ku ui maalin walba toban kun baan ku siinaya igu kaalay taasoo kale ayad mar haddaanay muxadado ahayn garsoor xukuma iyo waxay markii hore u yihi waan ku siinaya isla ha noqdeen ubaa lagu dalbi karaa laakiin labadaa la-aanteed laguma dacweyn karaa lagumana qabsan karo macnaha tu ka hadlaya waa kaa wlwaajibu غayr muxadad waajibka hayr muxadadkayna huwa aladii waaka lam yuxadid ishaaricu shaaricu aan u xadidin miqdaarahu qadarkiisa kalinfaaqi fii sabiili اllah waa yani bixinta fii sabil lah ad wax ku bixiso fii gayri zaka waxaan zaka ahayn fahada laysa lahu xadun muxadad xad muxadad ma sugnaanin wainamaa yataxadad wuxuu ku xadadmaa bimiqdaari xaajati اlmuxtaaj kan baahan xaajadiisu intay tahay wa qudrati lmunfiqi iyo kan nafaqaynaya awooddiisu intay tahay faman tacayana calayhi qofkuu ku caynoobo sadu xaajati faqiirin faqiir baahidii inuu awdu daboolo laazimahu waajibun hayru muxadadin baa ku waajibaya fa calayhi waxaa kulisaa an yunfiqa calaa hada alfaqiiri inuu nafaqeeyo bimiqdaari maa shay qadarkii tandaficu bihi xaajatuhu xaajadiisu ay ku reebmayso wallahu aclam halkaas waqti inaga dhaco